bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin wfuculu lismin rubaaciyin bimad qasiida qabla laamin iclaalan faqad walam yudaaca fi lacami dulalif wafuucalun jamcan lifuclatin curif wanaxwi kubraa waa lificlatin fical waqad yajii'u jamcuhu calaa fucal fi naxwi raamin dutiraadin fucalah washaaca naxwu kaamilin wakamalah falaa liwasin kaqatiilin wazamin kaqatiilin wazamin wahaalikin wamayitun bihi qabin lifuclin isman saxa laa manfiica lah walwadcu fii faclin wa ficlin qalla lah wafucalun lifaacilin wa faacilah wasayni naxwi caadilin wacaadilah wamiluhu lfucaalu fima dukira wadani fi lmucallil la man nadara faclun wafaclatun ficaalun lahumaa waqalla fimaa caynuhu lya minhumaa wa facalun aydan lahu ficaalu maa lam yakun fii laamihi ictilaalu ow yakun mudcafan wa milu facalin dutaawa ficlun maca fuclin faqbali washaaca fii wasin calaa faclaana ow untayayhi ow calaa fuclaana wa miluhu fuclaanatun walzamhu fii naxwi tawiilin wa tawiila ftiinta fii waa fucuulun fa'doo la godo caynka la godo lismin ismi ayuu u sugnaaday ismiga oo rubaaciyin rubaaciya ismiga oo bimaddin mad ku dheehan madka oo qad ziida la siyaadiyey qabla laamin laam horteeda la siyaadiyey faqada ismiga oo faqada waayey iclaalan iclaal waaye maa lam yudaacaf waa haddii aan la tadciifinin filacami aami isticmaalka caamnimada badan dul alifi alifta kan u saaxiibkii aan la tadciifinin wey waa fucaalun fadoo la damiyo caynta la fadxiyo curifa waa la ogaaday jamcan xaal uu jamac u yahay lifuclatin fuclo uusu yahay jamac iyo wanaxwi kubraa walificlatin ficlo ayuu u sugnaaday ficalun waqad yajiu inuu yimaadaa suurowdaa jamcuhu jamcu ficlatin ficlo jamcii calaa fucal inuu ku yimaadana way suuroobi karta waxaan soo haynay jamcu tagsiir ayaan ku soo jirnaye afar wasanoo jamculqilla uu leeyahay afraaddii u qiyaasoobaysa ayuu soo sheegay musanifka wuxuu bilaabay jamculkara ah, hal wasan oo jamculkara ah afraaddii uu qiyaasoobeysa ayuu soo sheegay wasankaana wuxuu ahaa fuculun laba mufrad ayaa u qiyaasoobayoo mudakar afcal ku yimid iyo mu'ana faclaa u ku timid halkanna wuxuu ku sheegayaa musanifka saddex wasan oo jamculkara uu leeyahay afraadda u qiyaasoobay saddexdaas jamaca ugu horeeyaa fadoo la damiyo cayntana la damiyo fucul fucul wuxuu qiyaas u yahay rubaaci qablalaakhirka maddo ay u taallo islamarkaa ismijaamid ah rubaaci qablalaakhirka ay maddo u taallo ismijaamidina ah. waxaan soo marray rubaaciga qablalaakhirka maddada ay u taallo ismi jaamidinaya ah. laba jamcul qillo uu leeyahay mu'ana haddii uu yahay wuxuu u soo sheegay musanifka afcul muakr haddii uu yahayna ficlatun ayuu usoo sheegay waxaan ujeeda afcul ayuu usoo sheegay lismin mudakirin rubaaciyin bimaaliin afcilatu afcilatu ayuu usoo sheegay afcilatu iyo afcul mudakarkiisa afcilatun ku imaanayay mu'anakiisana wuxuu ku imaanayay afcul labadaba isku dar haddee marbaa rubaaci ismi jaamidoo rubaaciyoo qablalaakhirka madda ay u taalla haddii uu yahay qiyaas waxa in lagu keeno fadoo la damiyo cayntana la damiyo fucul sida kitaabin kutub rasuulin rusul sidaa in loo rayiifin ruquf sidaa in loo keenaa la yaqaana waa hadduusan madadoo alif ah mudaacaf iyo muctalullah midna uusan noqonin madadoo alif ah mudaacaf iyo muctalullaam haddii uu noqdo musanifka wuxuu soo sheegay walzamuu fii facaalin ow ficaalin musaaxibay tadciifin ow iclaanin afcilatun aan laailaasimayeen jamcul kasra xataa laguma keenayni ee maddadu alifee mudaacafad uusan noqonin muctalulaabna usan noqonin waxa uu qiyaasa rubaaci ismi jaamido rubaaci oo qabla aakhir madda ay u taalla mu'anath iyo mudakar midku doonaha u sugnaado fucul in lagu keeno kaa waa wasan wasan labaad uu halkan ku sheegay musanifka jamcul kasrana uu leeyahay fadoo la damiyo caynta la fadxiyo fucal lagu keeno fucalun fucalun waxaa ku yimaadaa hal mufrad mufradkaasina waa fuclatun ismi jaamidoo calaa wasni fuclatun ku yimid fuclatun sida qurbatun qurab wurfatun guraf sidaa in loo keeno wasanka saddexaadna waa ee fucalun cagsigiisa fadoo la kasriyo caynta la fadxiyo fical fical laba mufradaa ku timaada mid waxa weeye mufrad calaa wasni ficlatin ku sida miryatin miran in lagu keeno qirbatin qirab in lagu keeno qurbatin waa dhowaanshaha qirbatinna waa kabahalka qarbadka biyaha lagu shubto qurba hadduu yahay qurab ayaa lagu keenaya qirba haddii uu yahayna qirab in lagu keenaa qiyaasa fical mufradka labaad ee fical ku imaanaya waa ismu tafdiil mu'anafkii fuclaa buu ismu tafdiilo calaa wasni afcal ku yimid mu'anadkiisa fucula ayuu ku imaan jiray fuculaagaasi jamiciisa fucal ayaa lagu keena sida kubraa kubar suqraa suqar ukhraa ukhar in lagu keena la yaqaana musanifka wuxuu yidhi muxuu ahaa ficlatun jamaceedoo fical lagu keenaya fucal in lagu keenana marmar way suuudaa xilyatin xulan ayaa la maqlay xilyatin xulan xilan in lagu keenayahayd lixyatin bay ku keeneen waa surowda laakiin qiyaas ahaan ficlatin fical ayaa lagu keenaa mxuu ahaa fuclatinna fucal ayaa lagu keenaa rubaaci qablalaahirka madde ay u taallo ismijaamideena fucul buu leeyahay saddexda wasan ayuu halka ku sheegay wa fucuulun wazakaa lismin ismi ayuu u sugnaaday ismiga oo rubaaciyin rubaaci ah ismiga oo bimadin mad ku dheehan madka oo qad ziida la siyaadiyey qabla laamin laam horteeda la siyaadiyey ismiga oo faqada waayey iclaalan iclaan laamta uu ka jirado waayey maa lam yudaacaf waa haddii aan la tadciifinin maa lam yudaacaf waa inta aan la tadciifinin fil acami fi listicmaali lacami isticmaalka caamnimada badan dhexdiisa aan lagu tadciifinin waa fucaalun fadoo la dumiyo caynta la fadxiyaa curifa waa la ogaaday jamcan xaaluu jamac u yahay laba mufrad buu jamac u yahay kan hore waxa weeye lifuclatin fuclow jamac u yahay qurbatin qurab wa naxwi kubraa ismu tafdiil mu'anadkiisana jamac buu u yahay kubraa inahaa lixdalkubar oo kale walificlatin wa ficaalun lificlatin ayuu u sugnaaday waqad yaji'u jamcuhu jamcii inuu ku yimaadaasuu dhowdaa calaa wa fucuulu lismi rubaaciyin boqolkii sagaalaad ayaan ka bilownay sideed boqolaan ka soo gudubinaa fii naxwi raamin du tiraadi fucalah wa shaaca naxwu kaamilin wa kamala wa fucalatun wasankaadu tiraadin qiyaasoomid mid u saaxiibe weeye yadtaridu wuxuu qiyaasoomayaa fii naxwi raamin raamin iyo wixii lamid ah washaaca waxaa faafay naxwu kaamilin wa kamala kaamil iyo kamalana way faaftay afar wasanoo jamculkafre uu leeyahay ayaan soo sheegnay wasan shalaan soo sheegnayo fuclu linaxwi axmarin wa xamraa saddex wasanna haddeer uu sheegay oo fuculun iyo fucalun iyo ficalun ah wasankii shanaad ee jamculkafre uu leeyahay iyo wasankii lixaad uu wada sheegay wasanka shanaad waa fucalatun fadoo la damiyo caynta la fadxiyo taana loo dambaysiyo fucalatun kan labaadna fucaladaa lafteedu fada un loo fadxiyo oo facalatun lagu keeno fucalatun waxaa ku yimaadaa ismi faacil calaa wasni faacil ku yimid mudakar caaqilana u sugan laamtana ka jira ismi faacil mudakar caaqila u sugan calaa wasni faacilna ku yimid isla markaana laamta ka jiran ayaa fucaalatun lagu keena sida ramaa oo kale ismigiisa faacil muxuu noqonayaa raamin jamiciina rumaatun buu rumayatun buu noqon lahay rumayatu yadaa la celaalinaya taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan fasaara rumaat qaadin qudaatin daacin ducaatin haazin husaatin mar hadduu faacil yahay laamtana ka jiran yahay isla markaana mudakar caaqil ee wasfi u yahay fucalatun ayaa u qiyaasa kaa waa mid wasaka lixaad facalatun wey facala wuxuu qiyaas u yahay kii hadheer aan sheegaynoo laamta ka fiyo ismi faaciloo calaa wasni faacil ku yimid mudakar caaqilanoo u sugan laamtana ka fiyo laamtaan ka jiranin sida kaamilin kamalatin saaxirin saxaratin kaafirin inaha mxuuha ulaaika humulkafaratu lfajaratu alkafaratu jamcu kaafiri alfajaratu jamcu faajirin facalatu lagu keeno labadaa jamac ayuu halka ku sheegay fii naxwi ramin beytka icraabkiisa fahan ficaalun ee waxaan u jeedaa fucalatun waa mubtada dutiraadinna waa khabar muqadama fii naxwi raamin jaara majruurkaasi maxduuf ayuu ku tacalluqayaa lagana fahmayo dutiraad itiraadkaa laga fahmayo ibtinaadii lagu tacallijiya ma banaana waayo mudaafu ilayhi macmuul uu leeyahay mudaafka in laga hormariyaa laa yajuus mudaafu ilayhi macmuul uu leeyahay mudaafka hormarin karo marba haddaan laga hormarin karin kuma tacalluqi karo waxaa la samaynaya caamil lafdiyo laga fahmaya ayaa loo qadariyo waxaa la leeyahay yadaridu fucalatun wazakaa du tiraadin qiyaasoomid mid u saaxiiba weeye wuxuu qiyaasoomayaa fii naxwi raamin raamin iyo wixii ayuu ah u washaaca waxaa faafay naxwu kaamilin wa kamalatin kaamil oo kamala lagu jamciyaana way faaftay wa jaaa asaxaratu fircawna oo kale saxaratu jamcu saaxiri faclaali wasfinka qatiilin wazamin wahaalikin wamayitun bihi qamin faclaa jamacaas liwasfin wasfi ayuu u sugnaaday wasfiga oo ka qatiilin iyo wazaminin iyo wahaalikin lamida ah. wamayitunna qaminun waa ku haboon yahay bihi faclaa ayuu ku haboon yahay wasankii toddobaad weeyaanoo jamculkasra uu leeyahay faclaa lix mufrad ayaa ku timaada afar mufrad ah halkuu ku sheegay musanif labana wuu ka tegay afartuu halka ku sheegay waxa weeyaan wasfi awalan lixda mufradee faclaa ku imaana lixdaba waxaa shardi awsaaf inay yihiin shardi wey labaad wasfigaa waa inuu tusiyaa tawajuc iyo tashatud wasfi tusiyey tawajuc xanuunsi la xanuunsaday iyo tashatud kala tag dhibaataa dhacday waa la kala qaxay wasfigii noocaa tusiyo ayaa faclaa ku yimaada isla markaana lix wasan mid unku yimid lixdaa wasan afar ka mida musanifkaa qoray calaa faacilin wasfiga haddii uu ku yimaado tawajuciyo tashatutna uu tusiyo sida haalikin oo kale halkaa calaa failin hadduu ku yimaado sida zaminin oo kale zamnaa calaa faciilin hadduu ku yimaado sida mariidin marda hadduu ku yimaado calaa afcal sida axmaq oo kale xamqa hadduu ku yimaado calaa faclaan sida sakraan sakraa sakraan jamci iyo mu'anafka isku sii u imaanaya siyaaqulkalaam keliya lagu kala garan lixdaa faciil faycil faciil faycil afcal iyo faclaan sax lixdaa wasan ayaa ku timaada lixda wasan afar musanifkaa qoray qatiil waa faciil qatiil iyo jariix iyo faclaa iyo jarxa bay ku yimaadaan waa facil haalikna waa faacil afartaa musanifkaa qoray waxaad ku dari afcal iyo faclaan afcal sida axmaq oo kale axmaq xamaqaabaad ku jamcini sakraan oo kale sakraa ayaad ku jamcini wa tara nnaasa sakraa wamaa hum bisakra ayaa qira'a oo sakraa jamacu tagsiir ah waayahay lixdaa mufrad ayaa ku timaadaa faclaa wasak lixdaba waxaa shardiga owsaafna weyna yihiin wasfigana tawajuc iyo tashatud waa inuu tusiya faclaa jawacaasi liwasfin wasfi ayuu u sugnaaday wasfiga oo ka qatiilin qatiil lamida waa ficiil iyo wazamiinin kii dhibaataysnaa iyo dhibaatada ay ku dhacday wahalikin haalik lamida wamayitun mayidna qaminun waa ku fiican yahay bihi faclaa ayuu ku fiican yahay lifuclin isbansaxa laama ficalah wlwadcu fii faclin wa ficlin qallalah lifuclin ayuu u sugnaaday isman xaal uu yahay ismiga oo saxa asaxay laaman mijahatilaam ka asaxay ficalatun walwadcu wadciga carabta qallala wadciga wuu yareeye hu ficalatun ayuu yareeyey fii faclin wa ficlin ayuu ku yareeyey jamcii sideedaada jamculkara waa ficalatun fadoo la kasriyo caynta la fadxiyo ta loo dambaysiiyo ficalatun ayaa ku yimaadaa mufradkaana waxa weeyaan ismi ulaai ismi jaamid oo ulaai calaa wasni fuclin ku yimi ismi jaamida ulaaia calaa wasni fuclin ku yimi sida qurdin qiraatun ayaa lagu jamcina kuuzin kiwazatun ayaa lagu jamcin alla ileh waxaa yar ficaalatun e, jamacaasi inuu ku yimaado mufrad ka yimid faclun iyo ficlun in ficaalatun lagu jamciya aad bay u yartahay qaliil weeye ficaalatun waxaa lagu jamcinayaa hal mufrad mufradkaana waa ficlun oo laamta kafiyo caynta haka jiranaadoo duduwan lifuclin ayuu u sugnaaday fucliga oo eh, eh, eh, lifuclin ayuu u sugnaaday isman xaal yahay ismiga oo saxa asaxay laaman min jihatilaam ka asaxay ficalatu walwadcu wadciga carabta qallala wadciga wuxuu yareeyey hu ficalatun ayuu wuxuu ku yareeyey fii faclin wa ficlin labadaa mufrad ku yareeyey wfucalun lifaacilin wafaacilah usayni naxwu caadilin wacaadilah wamiluhu lfucaalu fima dukira wadalika lmucallil lama nadara wafucalun fadoo la fadxiyo caynta ee fadoo la damiyo caynta la fadxiyo lana tadciifiyo fucal lifaacilin ayuu u sugnaaday iyo wafaacilatin wasayni xal ayyihin naxwu caadilin iyo wacaadilatin wey wamiluhu kaa waxaa la mid ah naadir bay noqdeen filmucallikii la iclaaliye laaban mujahadlaam laga iclaaliye jamacaa sagaalaad iyo kan tobnaad ee jamculkaragu iska leeyahay waa fucal iyo fucaal fucal waxaa ku yimaada fucaalun waxaa ku yimaada ismi faaciloo calaa wasni faacil ku yimid laamtana ka iyo mu'anas midkuu doonaa ha u sugnaado ku yimaadaa ismi faacil laamta kafiyo calaa wasni faacil ku yimi mudakar iyo mu'anas midkuu doonaaba ha u sugnaa sida caadilin cadalatin caadilin cudal baan u jeedaa iyo caadilatin cudal daaribin durab daaribatin durab aalibin ullab aalibatin ullab lagu keeno waaya fucaal waxaa ku yimaadaa ismigaa faacilan hadda sheegnay lafti ismi faacilu calaa wasni faacil ku yimi laamtana oo fucaal mu'ana laguma keeno mudakarka ayuu khaas u yahay oo saa'imin suwaamin qaa'imin quwaamin aalibin tullaabin mu'anad shaqo kuma lehe mudakarka ayaa lagu jamciyaa laamta waa inay ka fiyow yihiine jabacaas inuu laam ismi faaciloo laamta ka jiran fucaal lagu jamciyaa ama fucal lagu jamciyo naadir weeye way yartahay ma badna wey kaanuu uzan low kaanuu indana jamcu haazin wey haazin hee faaciloo laamta ka jira fii naxwi raamin dutiraadi fucalu aan haddeen kusoo marray rumaatin iyo qudaatin iyo husaatin buu ahaa huzan oo fucal in lagu keenaa naadin weeye sida ayuu u jeedaa warkaa waxaa kale fucaal oo mudakar khaasu ah mu'anas in lagu jamciyaa laftiisaa naadira absaaruhunna ila shubaani maa'ilatun waqad araahunna canii hayra sudaadin ayaa baytu shaacir ah absaaruhunna gabdhaha indhahooda maa'ilatun waxay u leexanayaan ila shubbaani dhallinyaraday eegayaan waqad araahunna waxaan ku yaqiiniyey hayra sudaadin canii anna igama jeedsadaan bulaha hayra sudaadin waa macalushaahid islaamuu ku waday markaasuu fucaal ku jamciyey naadu weeye waka wa fucalun wazakaa lifaacilin wa faacilatin ayuu u sugnaadeen wasfayni xaal ay laba wasfin naxwu caadilin wacaadilatin weeye oo cudan labadaba lagu jamciyo caadilintii canaananaysacaadilinkii canaananaya wacaadilatintii canaananaysa cudan lagu jamciyo wa miluhu fucal waxaa lamide eh, alfucaalu fucaal ayaa lamida eh, oo faacil iyo faacil lagu jamcinayo fii maa shay buuna kula mid yahay dukira mudakar laga dhigay oo fucal iyo fucaal nadaraa naadir bay noqdeen filmucalli kii la iclaaliyey laaman min jihati laam laga iclaaliye naadir bay ku yihiin ow kaanuu huzan naadir bay ku yihiin faclu wafaclatun ficaalu lahuma waqalla fi maa caynu hulya minhuma aydan lahu ficaalu maa lam yakun fii laamihi ictilaalu aw yakun mudcafan milu facali yutaawa ficlun maca fuclin faqbali faclu wa faclatun labadaa mufrad ficaalun jamaca ficaala lahumaa labadooda ayuu u sugnaaday wa qalla ficaal wuu yaraaday fii maa shay ayuu ku yaraaday caynuhu cayntiisa alyaau ya ay tahay minhumaa labadaa xaggooda xaaluu ka ahaaday wa facaalun aydan noqodee ficaalun ayaa lahu facal u sugan maa lam yakun hadduusan ahayn fii laamihi laamtiisa mid ay ku sugan tahay ictilaalun cillo ow yakuusan wamilu facaalin facala ayuu la mid yahay duutaa wa ficlun maca fuclinna waa la mid yahay faqbal aqbal halkanna ee jamculkara wasankii kow iyo tobnaad ayuu sheegayaa mufradka qiyaaska u ah afar iyo toban mufrad ayaa qiyaasu ah wasanka kow iyo tobnaad waa ficaal fadoo la kasriga cayntana alif lagu taago ficaal waa jamaca ugu mufrad afar iyo tobankaa mufradee ficaal ku timaado sideed ka mida ah buu ku yahay shanna shaa'ic buu ku yahay halna waaba loo laasimaayo wax kale laguma jamciyo sideed mudarid buu ku yahayoo waa ku farabadan yahay yacni mudarid jamc kale inuusan ku imaanaynaa badan oo ficaalkiile lagu jamciyo waayaya qaaliban shanna shaa'ic buu ku yahayo waa ku fara yahay meelo kalena waa ku yimaadaan halna waaba loo laazimaayo meel kaleba kuma yimaado ficaaloo keliyuu ku yimaadaa sideedii mundaridka ku ahaa ayuu soo hormariyey fadoo la fadxiyo caynta la reebo faclun hal wasan wey wasanka labaad kaa laftiisoo ta' lagu daray faclatun ficaal ayaa u qiyaasa wasfi ha ahaado ama ismi jaamide midkuu doonaa ha noqdo ficaal in lagu jamciyo ayaa qiyaas isla markaa waxaa la shardinayaa caynta inuusan ka jiranin weliba caynta yaa waa inuusan kaga jiranin waayahay sida kacbin kicaamin kalbin kilaabi lagu keeno acbin kii adkaa hore waa ismigii jaamidka wasfiga waa sida sacbin kii adkaa icaabin acbatin tii lagu keeno caynta waa inuusan ya kaga jiranin oo dayfin waa inuusan ahayn naadir weeye dayfin diyaaf lagu keeno wasaka saddexaadee mudaridka uu ku yahay ficaal fadoo la fadxiyo cayntana la fadxiyo facaalun wasaka afraadna facaluntii oo ta lagu daro facalatun la yidhaahdo iyaguna ficaal in lagu keenaa qiyaasa jamalun jimaalun jabalin jibaal lagu keeno duuta watana waa lamid sida amaratin imaarin lagu keeno afartaa wasan ayuu halka ku sheegay afar kale oo mudarid uu ku yahayna wuu soo wadaa faclun iyo wa faclatun ficaalun jamaca ficaal ayaa lahubaa labadaa u sugnaaday wa qalla ficaal wuxuu ku yaraaday fii maa shayga caynuhu cayntiisu alyaau ya ay tahay minhumaa labadaa mufrad xaggooda xaal uu ka ahaaday faclun iyo faclatun wa facaluu fadoo la fadxiyo cayntana la fadxiyo aydan noqodeen lahu ficaal ayaa u suga lahu facal waxaa u sugnaaday maa lam yakun hadusan ahayn weeye facalku fii laamihi laamtiisa mid ku sugan tahay ictilaalun cillu ow yakun uusan ahayn mudcafan dalal oo kale waa inuusan ahayn oo mudcafa wa milu facalin facal ayuu la mid yahay dutaa kanu saaxiibkaoo facalatuna waa lamid sida amaratun imaam wa ficlun ayaa la mid ah maca fuclin faqbal sax kubana halmaa afar bay ahaayeen labadan ku dar lix bay noqonayaan lix wasan oo ficlun iyo fuclun iyaguna ficaal in lagu keeno ayaa qiyaas afar aan labadan haddii lagu daro waxay noqonayaan waxay noqonayaan lix somaha laba baa noo dhiman rumxin rimaaxin oo kale lagu keeno wey iyo ximli ximaan wa fii faciilin wasfa faacilin